العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waa dersigeenii lixaad wuxuu ka bilaabmi doonaa beydka boqlaad qasiidadii qasiidatu abi isxaaq alilbiri wuxuu yidhi naadimku wasirta asiira dembika fii wathaaqiin wakayfa laka lfikaa kuwa qad usirta fakhaf abnaa'a jinsika wakhsha minhum kamaa takhsha adaraagima wasabanta wakhaalidhum wazaayilhum xidaaran wakun kasaamiriyi idaa lumista wain jahiluu calayka faqul salaamun lacalaka sawfa taslamu in facalta wman laka bsalaamati fi zamani tanaalu lcisma ila in cusimta wlaa talbaas bixayin fiihi daymuun yumiitu lqalba ila in kubilta wgarib fatagarubu fiihi khayruun washariq in biriiqika qad shariiqta falaysa azuhdu fi dunyaa khumuulan laanta biha alamiiru ida zahaadta ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت وإن أكرمتها ونذرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت ولا يغررك تقصري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت وقد أردفتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا مئة وسيطة وصل على تمام الرسل الرب وعترته الكريمة ما ذكرت wuxuu yidhi naadimku wasirta waxaad ahaatay asiira dembika wasirta waxaad ahaatay asiiran mid la qafaashay ayaad ahaatay dembika ay liajli dembika dembigaaga darteed ayaad asiir iyo mid la qafaashay aad u ahaatay wa kayfa laka ay wa kayfa yastaqiru laka sidee buu kuugu sugnaan alfikaku fakasha siday kuugu sugnaan walxaal qad usirta lagu qafaashay adigoo maxbuus oo lagu qafaashay maba fakan kartid buu leeyahay naadimku raximah llahu tacaala halkan wuxuu ku caddaynaya oo beytkan uu ku dhammaystirayaa haalib noqoshada ruuxu ruuxa ay ka haalib noqoto shahwadiisu bimacnaa waxa uu jecel yahay rabitaankiisu iyo ruuxu inuu ku dhaco oo iska dhex habagsado macaasidu raadka ay leedahay dembigii iyo macsiyadii buu ku shabahayaa cadow ruuxa ka weegaartay oo qabsaday kadibna xidhayba isagoo istinaasaya aayadda qur'aanka balaa man kasaba sayi'atan wa axaaطat bihi khai'atu markaa dembigu waa withaaq ama wathaaq labadaba loo tabdiya oo loo akhrin karaa xarka weeyaan adduunyada dhexdeeda oo saaxiibkii wuxuu ka hor joogsadaa ruuxa ku dhacaya dembiga khayrkii uu samayn lahaa wuxuuna ka fadhiisinayaa makaarimtii iyo wanaagyaalkii iyo fadaaishiina wuu ka fadhiisinayaa maadaama oo dembi u dhex muquurtay waayo waa macsiyada aharkeeda iyo waxa laga goosta weeyaan aakhirana wuxuu noqon doonaa mid waxa weeyaan wathaaq aqlaal iyo silsilado ayaa ruuxa lagu xidhxidhi doonaa ilaahay inaga nabadgeliye marka wuxuu ku khatimayaa uu leeyahay uun beydkan abyaadda horuu daba socdaaye dembigaagii ayaad u noqotay maxay mid maxbuusa oo garbaxidhan oo la figeeyey dee la figeeyeyna ilaa figta laga sii daayo kama baxsan karo ma carari kara soo ma waabad figaysantahe sideed u carari kari buu wasirta ismigeedii waa taada khabarkeegiina waa asiira asiira dambika idaafadan waa bimacnaa laam weeyaan wasirta waxaad ahaatay asiiran baad ahaatay mid la qafaashay oo maxbuusa dambika liajli dembika dembigaaga darteed baad asiir u ahaatay idaafada waa laam fii wathaaqin xaalata kawnika fii wathaaqin xaalada aad ku sugan tahay xarko iyo fig wa kayfa laka ay wa kayfa yastaqiru laka sideebuu kuugu sugnaan alfikaaku fakasha sideebay kuugu sugnaan walxaal qad usirta lagu qafaashay maba fakan kartid buu leeya fakhaf abnaa'a jinsika wakhsha minhum kamaa takhsha daraakima waasabanta wakhaalidhum wazaa'ilhum xidaaran wakun kasaamiriyidaa lumiysta wuxuu yidhi fakhaf ka cabso abnaa'a jinsika jinsigaaga inamadiisa ka cabso wakhsha ka baq minhum ay min abnaa'i jinsika inamada aad jinsiga tihiin ka baqo kamaa takhshaa ay khashyatan baqid oo ka khashyatika baqidaada lamida addaraaqima libaaxyada aad ka baqayso wasabanta iyo shabeelka wa khaalidhum wa khaalid ku darsan adigu hum ay abnaa jinsiga jinsigaaga inamadiisa ku darsan oo dhex gal wazaayil ka soocan adigu hum ay abnaa jinsiga jinsigaaga inamadiisa ka soocan xidaaran liajli xadarin foojigni aawadeed wa kun waxaanad ahaataa ka saamiriyi sidii saamiri oo kale ahaw idaa lumista marka lagu taabto ay fakun ka saamiriyi saamiri oo kale ahaw addaraaqim waa jamcu dirqaam dirqaam baa daraaqim lagu jamciyey wuxuuna uga jeedaa waa alsadu addaari waa libaaxa wax dhiba libaaxa ugaarsada ee dadka dhufta kaas baa la dhahdaa maxay dirqaam magacyo fara badan buu leeyahay magacyo fara badan ayuu leeyahay wasabantaana wuxuu u jeedaa waa shabeelka wey annamir shabeelka weeyaan zaayala bimacnaa faariqhum bay ka dhigan tahay oo zaayalahu muzaayalatan wa ziyaalan wa idaa faaraqahu markuu ka faaruqa uu ka tago ayaa sidaa la dhahdaa markaa naadimku raximah llahu tacaala mansuuxiisii uu u nastaaxaynayay oo abaabakar ahaa wuxuu ugu yeedhayaa ila aliqlaali min mukhaaladati nnaasi dadka inuu ku darsamo inuu iska yareeyo darsanka dadka uu ku darsamayo inuu iska yareeyo u dhexdhexaysto mucaamaladooda iyo la dhaqankooga sharkoogana uu iska ilaaliyo markaa beydka hore fakhafa wuxuu ku tilmaamayaa cidda aad ku darsamaysid oo dadka ka baqo sida aad uga baqaysid xayawaanka wax ugaadhsanaya ee allibaaxa iyo shabeelka oo kale baydka labaadna wuxuu ku sii caddaynayaa oo uu leeyahay in lagaa rabo inaad ku darsantid dadkii lagaana rabo inaad ka soocantid ku darsan waxa aanu maaran jirin inaad ku darsantid mooyaane sida jumcihii iyo jamaacaadka oo kale iyo ciidaha oo kale iyo waxyaalaha masaalixaadka danta oo kalea ah iyo dee waxaasoo dhan ku darsan buu ku leeyahay oo taasi waxay soo gelaysaa watacaawanuu cala albiri wataqwa kana soocan oo wixii intaa ka soo hadhay ee naftaada u keenaya diintaada dhib ama muru'adaada iyo sharaftaadina nuqsaaminayana dee ka gaabso oo ha isku sii dayn oo ha dhexgelin wakhtigaagiina dee si aayar aayara uu kaaga lumayo wakhtigaagiina si sudana uu kugu dhaafayo taasina waxay soo gelaysaa baabkii ahaa walaa tacaawanu cala alithmi waalcudwaan ile wakhtigii lagu weydiinayey ayaa meesha ka baxay athar cabdillahi bnu mascuud laga soo naqliye ayaa ahaa khaalid innaasa war dadka ku darsan khaalituu annaasa dadka ku darsama wazaayiluuhum kana soocma wasaafixuuhum gacanna qaada oo musaafixeeya wa diinakum laa tukalimuunahu diintiina ha kala hadlina oo diintiina waanwaan ha gelinin ayada wax lagu dhego diin baa ugu muhiimsane diintaada waanwaan ha gelin liqaau nnaasi laysa yufiidu shay'an siwa likhaari min qiilin waqaali فأقلل من لقاء الناaس إلا لأخذ العلم أو إصلاح xاaل شhaacirkaasi wuxuu leeyahay لقاء الناaسi laysa يuفيid شhayئa dadka oo lala kulmaa waxbaba ma faa'idaysaba faa'iide ay leedahay maba jirtaba siوa اlإktaari min qiilin وaqaalin waxaan ahayn in la badiyo wuu yidhi iyo waa la yidhi adba u fiirso waad ka dheragtay iminka mana xaqiiqayn waa wuu yidhi iyo waa la yidhi warka ugu badan waa inta ila liakhdi lcilmi cilmi inaad ka qaadanaysid mooye aw liislaaxi xaale ama xaalad inaad wanaajinaysid mooyaane waraha dhax boodinuune iska ilaadi buu kuleeya iska kantarool ninkii la jiray siriy bnu mughallis ayaa waxau yidhi lowla aljumucatu waljamaacatu lasadadtu calaa nafsi albaaba walam akhruj haddii ayna jiri lahayn jimci iyo jamaaco haddii aynu jiri lahayn albaabka ayaan ku oodi lahaa naftaydo gurigaygaba kama soo baxeenba ee danta ay soo saaraysaa waa jamaacada dadkaan la soo tukanayay iyo jumcaha laysku iminaya buu ibrahim ibnu adham ibrahim ibnu adham ayaa lagu yidhi lima laa tukhaalitu nnaasa war ibrahim dadka maxaad u dhex geli dadka maxaad ugu darsami laadahay wuxuu ku jawaabay oo wuxuu yidhi in saxibtu man huwa duni aadaanii bijahlihi wain saxibtu man huwa aclaa minii takabara calaya wain saxibtu man huwa milii xasadanii faاshtaqaltu bman laysa fii suxbatihi malalun walaa fii waslihi inqiطaacun walaa fi lunsi bihi waxshatun wuxuu yidhi waa saddex midun dadkii waa saddex midun haddaan la saaxiibo buu yidhi aan la socdo mid aniga iga hooseeya aadaani bijahlihi waxba ii faa'iidayn maayo dee jahligiisunba igu dhibaya marka kaa waktiga iskaga lumin maayo de wa in saxiibtu man huwa aclaa minii mid aniga iga sarreeya haddaan la saaxiibana dee takabara calaya wuu iska kay weynaysiinayaanba lama socon karo kaana de ma raaci kara waa maya wa in saxibtu man huwa mili mid aan isku derajo nahay haddii aan raacana xasadanii de wii xaasidaya waa saddexdaa mido wax ka badan baa jira kadib waxaan ku mashquulay buu yidhi inaan la saaxiibo cidda saaxiibitaankiisa wax malaliba aanu ku jirin oo naftiisa hadde naftiisa mu ka daalaya waa maya walaa fii waslihi inqiaacun xidhiidhka ula xidhiidhayana wax kala go'itaan aanu ku imanayn weheshada uu weheshanayana wax waxshi iyo wax baqitaan aanu ku imanayn waa ka yidhi fudayl bnu ciyaad maa ajidu ladata raaxatin raaxo macaankeed maan helin walaa qurata caynin iyo indhaqabawsi ilaa xiina akhluu fii beytii birabbi markaan gurigayga keli ku noqdeen ilaahay la keliyoobo markaasaan barwaaqo helaa buuhi markaasaan indhahayguna ii qabowsadaan ladada cibaadada rabbina aan macaansadaa buuhi markaan gurigayga ku keliyoobo faidaa samictu nidaa markaan dhawaqa maqlo nidaamadwaa eedaankii hadda u fiirso markaan salaada eedaanka loo eedaamayo aan maqlo qultu waxaan idhaa bu ihi ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun wuu istirjaacsadaa eeg ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun xilmaa la dhada markay musiiba kugu dhacda soma karaahiyata an alqa naasa muxuu saa u leeya uu istirjacsanaya waxaan nacayaa buu yidhi kulmitaanka aan la kulmayo dadka fayashqaluunii can rabbii tabaaraka wa tacaala kadibna ay iga mashquuliyaan rabbi subxaanahu wa tacaala xuskiisii sidaasay ahaayeen salafuna saalix sidaasay ugu dadaalayeen marka cusladu wakhtiyada dee waxa weeyaan fitantoo kale iyo wakhtiyadaasi inaad keliya iska ahaatid baa kuu fiican laakiin haddaad dadkii da islaaxinaysid oo waxa weeyaan haddii aad ka dhex baxdid waxa weeyaan dhibi ay imanayso oo waxa weeyaan adiga sababtaaba ay ku islaaxayaan wax badan aad ka qaban kartid markaa dee cusladii iman mayso abwaab gaara lagaga hadla marka wuxuu leeyahay inamadaad isku jirka tihiin ee isku dharka tihiin isku midabkaa tihiin war ha isku sii dhexdayna sidaa shabeelka iyo uga baqdo uga baq waayo waktigaagii bay cunayaan waxay cunayaan waa waktigaagii wey wuxuu yidhi fakhaf ka cabso abnaa'a jinsika jinsigaaga inamadiisa ka baq wakhsha ka cabso minhum ay min abnaa'i jinsiga jinsigaaga inamadiisa kama takhshaa maada masteriyaynu ka dhiganaa takhshaa waxaynu kasoo dhalaalinaynaa master masterkaana waxaynu ka sifaynanaa master xadfan oo ah khashyatan baqid baq khashyadaasoo ka khashyatika baqida aad baqaysid lamida adaraaima aad ka baqaysid libaaxyada iyo wasabanta shabeelka wa khaalid ku darsan adigu hum ay abnaa'a jinsika wazaayil soocan ay hum jinsika xidaaran xaalaa mid hoojigan wa kun waxaanad ahaataa ka saamiriyi sidii saamiri oo kale idaa wakhtigii lumista lagu taabto jawaab shardigii baa goonay fakun ka saamiri saamiri markuu jariimadii ku dhacay ee qoomkii usii usii abaabulay cijli caabudaan muxuu noqday jaziisi muxuu noqday in dadka haddii u taabto wax xanuun u qaado kadibna maxaa la yidhi ina laka lamisaasa ina laka an taquula lamisaas lamisaas laysma taabtaan marka adna sidii muzaamin waxaa tiraahdaa he lamisaas waayo hadday taasi timaado dee wakhtiga waa lagaa qaadanaya buu leey wain jahiluu calayka faqul salaamun lacalaka sawfa taslamu in facalta wman laka bsalaamati fi zamanin tanaalu lcisma ilaa in cusimta wain jahiluu dadku haddii ay degdegaan calayka adiga dushaada haddii ay kugu degdegaan oy wax kaa sheegaan faqul waxaad tidhaahdaa salaamun waa nabadgelyedhe faqul waxaad tidhaahdaa salaamun salaamun calaykum khabarkii waa gaansooma salaamun calaykum salaamaa bay riwaayadaha qaarkoodna qorayaan ama nusooyinka qaarkood ku qoran faqul waxaad tidhaahdaa salaama nabadgelyedhe markaa laba mid umay noqonaysaayo qul oo bimacnaa talafadaa mafcuulkay qaadatay ilaa afar buu noqdaa sooma jumluu noqon karaa ismi iska mufrad oo kale ayuu noqon karaa salama oo kale hadduu noqdo dee waa ismi iska mufrada salaamun calaykum hadduu noqdona jumlada mubtadiya khabarka ayaa dhacaysa dee sooma ayaa maquul qowlka dhacaysa wa in jahiluu hadday degdegaan jahligana waa kii degdegi wey alaa laa yajhalan axadu calayna fanajhala fawqa jahli ljaahiliina waa kii shacirkii kale waa degdeg waa dadkii waxaanad ahayn hadday kugu tilmaamaan wa in jahiluu hadday degdegaan dadku calayka adiga dushaada hadday kugu degdegaan waa kan jawaabkii maxaad samaynaysaa maad la laaqanaysaa maya waxaad odhan lahayd idkaga badbaadi lahayd baa lagu tilmaamaya faqul waxaad tidhaahdaa salaamun calaykum waar nabadgelya dushiina ha ahaato lacallaka waxaa laguu rajaynayaa saufa taslamu inaad badbaadi doontid in facalta haddii aad samayso ay dalika alqawla hadalkaa assalaamun calaykum haddaad la timaadid inaad badbaadi doontid baa laguu rajaynaya ay fasaufa taslamu jawaabkii baa go'aantay ay fasaufa taslamu waad badbaadi doontaa waman laka waman yadmanu laka yaa kuu damaano qaadaya bisalaamati badbaada yaa kuu damaano qaadaya fii zamaani wakhti dhexdii aad badbaadid wakhtiga oo tanaanu aad gaadhaysid alcisma ilaalin lagu ilaaliyo alcisma ilaashima aad gaadhaysid ilaa in cusimta in lagu ilaaliyo mooyaane ay falaa tanaalu lcisma ilaashima aanad gaadhayn wuxuu leeyahay oo beydkan u ku caddaynaya qofkii mu'minka ahaa qaabkee ayuu uga hortegayaa oo uula dhaqmayaa dadka kale haddii xumaan ay ku sameeyeen ay ku degdegaan muxuu odhanayaa wuxuu odhanayaa salaamun buu odhanaya ama carabkuu ka odhanaya ama xaalka ayuu ka odhanaya xaalkiisu ka caddaynaya waa manhajun qur'aaniyun qawiimun waana sida qur'aanka ku sugan wey cibaad waxa lagu ammaanay wacibaad raxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna waidaa khaaطabahum اljaahiluuna qaaluu salaama maxay odhanayan mayla laaqanayaan maya qaaluu salaama saasay odhanayaan lacalaka saufa taslamu lacalla waynu garanaynayo waa taraji xaqiiq maahade lakiin waa laguu rajaynaya wey inaad badbaadid iyo inaad badbaadin labaduba waa mutasaawiyan laakiin waxa loo badan yahay inaad badbaadi doontid haddaad saa ula dhaqantid sababta oo ah walow salima axadu min annaasi la salima alambiyaau haddii ruuxuuni dadka uu ka nabadgeli lahaa yaa ka nabadgeli lahaa ambiyada ilaahay baa ka nabadgeli lahaa waa ka sufyaanu thawri odhanaya rida annaasi haayatun laa tudrag dadkao dhan baan boda raali gelinayaa lama gaari karo ma la gaari kara laa rabbigaa raaligeli rabbigaa markaad raali gelisid raali ahaanshaha ilahay ba wax kanla ku xidhan yihi marka rid naasi haayatun laa tudreg dadka haddaad tiraad waan wada raali gelin ma gaari kartid maad awoodi kartaa ma awoodi kartid ilahay aduu raaligeli ada intaasaa ku saara wuxuu odhanaya xasanulbasri bu nin u yimid oo wuxuu ku yidhi abaa saciidow rag baa majliskaaga yimaada si ay u raaraacaan dhacdhac ile biniaadmata macalulkhataa baynan waynu gafanaa sooma waxay majliskaaga usoo xaadirayaan waxyaalaha sakadaadka yara kaa dhacaya iyo hafawaadka waxaasay guranayaanba wuxuu ku yidhi inii amactu nafsii fi jiwaar ilahi faamicat naftayda waxaan amac geliyey inay ilaahay la jaar noqoto oo way qudaraysay bu yidhi naftayda haddana waxaan ku dhiirigeliyey oon amac geliye bu yidhi xuralcaynta inay la jiwaarto oo taana way rajaysay bu yidhi waxaan dhiirigeliyey bu yidhi oo naftayda ku rajogeliyey salaame iyo badbaaditaan dadka ay ka badbaado oo taasi way rajayn weydey bu yidhi waayo inii lama ra'aytu nnaasa laa yardawna can illaahi calimtu anahum laa yardawna can makhluuqin milihim Eh, waxaan ogaaday bu yidhi dadka aan ku ogaaday laa yardawna can illah markaan ku ogaaday dadku inayna ilaahay raalli ka noqonayn waxaan ku ogaaday bu yidhi inayna raalli ka noqonayn makhluuq kalena maxaad u malay makhluuq kale inayna raalli ka noqonayna taasaan ogaado meesha i caddaatay bu yidhi taasaa ii caddaatay ayaa u yidhi marka cidda ku jecel dee wa iska caddaan doona man yuxibuka sayara alkhayra fiik waa kay ohan jireen eh, bacdu salaf ay odhan jireen cidda ku jecel khayrkaaga ayuu arki doonaa cidda ku necebna lan tastadiica irdaah inaad raaligelisid aad uma awoodid maad awoodda ijcal rida allahi huwa haayataka haayadaada iyo yoolkaaga halka ugu dambaysa ha noqoto inaad adigu ilahay un raaligelisid bes intaasi adiga ku ahaato waa ka odhanaya shaykhu bacdu nnaas laa taraahu ilaa muntaqida dadka barhkood maba arkaysid ilaa iyagoo wuxuun bushiyaya mooyaane wuxuu ilaawayaa dawaa'if xasanaadkood ayuu iska ilaawaya wuxuuna xasuusanayaa masaalibtooda iyo dhacdhicitaankooga wuxuu la mid yahay bu idhi kaasi duqsiga oo kale duqsigu wuxuu ka tagaa meesha caafimaadka qabta kuma degade muu ku dega wuu dul wareegaa sooma halkaa uma dhowaado muxuu doondoontaa meesha boogtee naburaysan ayuu doondoontaa sidaasoo kale buu yidhi wa hada min ridaa'ati nufuusi wa fasaadi misaaj buu yidhi markaa waa khatar wuxuu yidhi wain jahiluu hadday degdegaan imaamu shaaficina waa kii lahaa ida nataqa safiihu falaa tujiibuhu fakhayru min ijaabatih sukuutu nin safiihoo caqli gaaban hadduu kula hadlo uu ku duro aduu ha u ajiibin maxaa la yidhi nin hadlay nin aamusaa biyey sooma haddeed uma aamusid isagunbay ku taagnaan marka aduu ha u bixin bu leya imam shaafici wain jahiluu hadday degdegaan dadku calayka adiga dushaada hadday ku degdegaan faqul waxaad tidhahdaa salaamu nabadgelyo calaykum dushiina ha ahaato lacallaka waxaa laguu rajaynayaa saufa taslamu inaad badbaadi doontid in facalta haddii aad samayso adigu ay dalika alqowla qowlka haddii aad samayso dee fa saufa taslam waman laka yaa kuu damaano qaaday waman laka waman yadmanu laka yaa kuu damaano qaaday bisalaamati badbaado fii zamaanin wakhti aad badbaadid tanaalu aad gaadhaysid alcisma ilaalin lagu ilaaliyo ilaa in cusimta in lagu ilaaliyo mooyaan ay falaa tanaalu lcisma ilaa in casamaka allahu wanajaaka waraximaka saasay noqonaysa wlaa talbath bixayin fiihi daymun yumiitu lqalba ilaa in kubilta وغرب فتغرب فيه khayr وsharqin briqika qad shariqta wuxuu yidhi walaa talbas ha ku nagaanin bxayin ay fii xayin xaafad ha ku nagaan xaafadaasoo fiihi ay kaain fiihi xaafadaa dhexdeeda kaain fii dalika alxay xaafadaa dhexdeeda uu ahaaday daymun dulmi yumiitu waa dilaa ay huwa allubthu wاlbaqaau baaqi noqoshada aad ku baaqi noqonaysa aad ku nagaanaysaa wuxuu dilaa alqalba qalbiga ayuu dilaa ilaa in kubilta in lagu silsiladeeyo mooyaane dee falaa talbad ha ku nagaanin waqarib waageeni noqo fa taqarubu waageeni noqoshada fiihi ay kaainun fi taqarubi waageeni noqoshada waxa ku jira khayrun khayr baa ku jira wa saxo in shariqta haddii aad saxanaysid biriiqika qandhuuftaada haddii aad ku saxanaysid dee fa shariq biha iyada ku saxo ya haddii aad saxanaysidna qandhuuftaada ku saxo dad kale xamashadooda iyo xantood iyo hadalhayntood ha ku saxan buu ku leeyay adaym waa aulmu daymku waa ulmiga wey waxaa laga keenay daama yadiimu dayman halkaas baa laga keenay kubiltana bimacnaa quyidta lagu garbaxidho wey waa silsiladii wey waxaa laga keenay iyadana kabala yakbilu kablan ayaa laga keenay waidaa qayadtahu aw sajantahu saas baa la dhahda abyaaddan wuxuu ku caddaynaya un ulmiga iyo dhaalimiinta in laga hijroodaa sunnatun min sunanillahi inay tahay meesha dulmigu u iyo dhaalimiinta dhexdooda in laga hijroodaa inay sunna min sunanillahi ay tahay waxaana u daliila xadiiskii imaamu bukhaari iyo imaam muslim ninkii dilay boqolkii nafood waxaa la tusiyey nin caalima markii dambe wuxuu ku yidhi hal min tawba sooma wax tawbad aman leeyahay waa u tilmaamay ku yidhi halkan iskaga tao dhulka caynka iyo caynkaasa tag sidii ku geeriyooda labadii malaa'ig ay ku doodeen malaa'ikatu alcadaab iyo malaa'ikatu raxma waa ay ku doodeen marka halka dulmigu yaalla iyo daalimiintu inaad ka dheeraatid buu abyaadana kugu caddaynaya inaad waageeni noqotid oo meeshaada intaad ka diga rogatid meel kale aad tagtana dee faa'iidooyin badan baa ku jira safarka cilmi baa laga soo faa'iidaayo waxyaalo badan baa laga faa'ida ilbaxnimo ayaa laga faa'ida imaamu shaafici waa kale saafir saafir tajid ciwadan aman tufaariquhu wansab faina ladida alcayshi fi nasabi إني رأيت وقوف الماء يفسده إن صاح طاب وإن لم يجر لم يطبي والأسد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصبي وshams low waqafat fi lfalki daa'imatan lama lahaa naasu min cujmin wmin caarabin عرب والطبر كترب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهب وإمام الشافعي رحمه الله wuxuu yidhi saafir war safar oo sadcaale tajid ciwadan waxaad heli doontaa bedel caman tufaariquhu ciddan aad ka tegaysid aad ka gu'ilaaday cid kuu bedeshaad heli doontaa wansab daal buu yidhi faina ladiida alcayshi nolosha macaankeeguba wuxuu ku jiraa fi nasabi daalke daalkuu ku jiraaye waar daal buu yidhi oo soco inii ra'aytu wuquufa almaai waxaan ku ogaaday buu yidhi biyuhu nagaanshaha ay nagaadaan ay ku sugnaadaan meesha yufsiduhu inuu kharaabiyo oo u bedelo biyuhu hadday meesha iska joogaan ka hor culim waa mayna doorsoomin e dawaan wada garanayna taas way e doorsoomaan insaaxa haddii uu socdo maagaasi taaba wuu wanaagsanaada biyo hadday soconaya way wanaagsanaana macaan bay noqonayaan wain lam yajri lam yaibi haddii ayna soconna dee wanaagsanaan maayaan soco buu leyahy dab dhulka ilahay qursirun fi lardi wey libaaxyaduba buu yidhi hadday dhulka ayna ka faaruqi lahaynna ugaarsi tegi lahayn dama ugaarsadeen haddii godka un ku jiri lahayn ka waran dee suuragal may ahaateen leebka ka waran haddii aan qaansada laga tuuri lahayn uu ku jiri lahaa un sahmigumuu ka dhex bixi laha un waa maya wey cadaadu ka waran hadday halkaa ay taagan tahay in ay taagnaan lahayd falaga dadku way ku daali lahayn carab iyo cajamba waa lagu daali lahaa aduu sii wada marka aduu maxalushaahidku uga socdaa waa maxay waxa weeyaan safrka in fawaa'id badan laga helo ayaa waxa weeyaan uu ku tilmaamaya imaamu shaafici wuxuu yidhi walaa talbat ha nagaanin bixayin ay fii xayin xaafad ha ku nagaan talbat bimacnaa walaa tabqa bay ka dhigan tahay ha ku baaqi noqon wey xayigaasoo kaainun fiihi ay fii dalika alxayi xaafaddaa dhexdeeda u ahaaday dayman ulmi meel dulmi u yaallo waar ha ku nagaan yumiitu wuu dilaa ay huwa yumiitu wuu dilaa ay huwa u fiirso faacilka yumiitu waxaynu ka dhiga waxaynu u celinayna ila waa halkaynu u celinaynaa madkuurun bimaadatihi sooma yumiitu waa dilaa ay huwa allubthu walbaqaa'u baaqi noqoshada iyo lubsigaasi wuxuu dilaya alqalba qalbiga ayuu dilaya ilaa in kubilta in lagu silsiladeeyo mooye dee falaa talbata nagaan haddaad silsiladaysan tahay iyada waad dhex joogi kartaa waaba silsiladaysan tahay de sooma laakiin haddii aad waxa weeyaan hawlaha kale aad ka faramaran tahay ha ku nagaan bu kuleeya iska ilaali waqarib waageeni noqo waageeni waa maxay waa qofku markuu waddankiisa ka taga meel kale uu tago waageeni buu ku yahi hota meeshii lagama garanayo waqarib waageeni noqo iyo qariib fataqalubu ariib noqoshada iyo waagaani noqoshada fiihi ay fi taqalubi waagaani noqoshada dhexdeeda waxaa ahaaday khayrun khayr baa ku jira wa shariq saxo in sharikta haddii aad saxanayso inta dee ficilka haddanba la doono ficlu shardiga jawaabu shardigiina waxaynu ka fahmaynaa ficilkan horaynu ka fahmaynaa jawibdalaal baa waxaa yaala daliiluljawaabkii wa shariq saxo in sharikta haddii aad saxanayso biriqika candhuuftaada haddii aad ku saxanayso qad sharikta aad saxanayso dee fa shariq biha iyada ku saxo bimaana dadka la hadalha intood iska daa buu leeyahy hadday xitaa saxasho ay gaadho inaad saxatid waxaa ku saxadsiinaya ha noqdo candhuuftaada falaysa zuhdu fi dunyaa khumul laan la'anta biha alamiiru idaa sahata walow fawqa alamiiri yakunu fiiha sumuwan wairtifaacan kunta anta falaysa ma aha buu idhi azuhdu zaahidnimadu ma aha buu idhi fi dunyaa addunyada dhexdeeda lagu zaahidaa khumula qarsoodi maaha la'anta adigu alamiiru amiir baa tahay biha ay fiiha adduunyada dhexdeeda idaa zahadta marka aad zaahido adigu fiiha ay fi dunya adduunyada dhexdeeda markaad ku zaahido dee fa anta biha alamiiru adiga ayaa amiira walow fawqa alamiiri walow yakuunu haddii uu ahaan lahaa shaksun shaksi haddii uu ahaan lahaa mid ku sugan fawqaal amiiri amiirka dushiisa yakuunu uu ahaan lahaa ruux amiirka dushiisa mid ku sugan fiiha fi dunya adduunyada dhexdeeda sumuwan xagga sarraynta wartifaacan iyo xagga kornoqoshada kunta waxaad ahaan lahayd anta adigu ay kainan fowqa alamiiri amiirka dushiisa mid ku sugan baad ahaan lahayd inta laqmadeedu waxoogaa iskunoo noqonaysa waa yar adagta abyaatahay wuxuu leeyahay naadimku raximahullahu tacaala markii khulaasadii inuu soo siiyey midi xaqiiqada adduunyadu ay tahayna inu dareensiiyey u inooga warramay halkan wuxuu ku baraarujinayaa zuhdigu halkana waxoogaa labadan baydina uu ku tilmaamaya markaa zuhdigu maaha buu leeya isqarin dadkii laga qarsooma iyo inaad miskiinnimo iyo cawli iyo aad muujisid taasi maaha buu leeya waxa weeyaan zaahidnimo taasi maaha ee zuhdigu waxa weeye waxaa la idhaahdaa waa tarku maa laa yuxtaaju ilayhi min addunya addunyada wixii aanad uga baahnay inaad ka tegtid baa la dhahdaa ah, tarku rakbati in la jeclaado in laga tago fi ma laa yanfacu fi daari alaakhira shekhu islam tamina saasu odhanaya waa tarku rakba inaad jeclaatid inaad ka tegtid fi ma laa yanfacu fi daari alaakhira daarta dambe wax kugu anfacahayn saxaabada rasuulkuba sal lahu aleh wasalam waxay ahaayeen ashad anaas de sooma saasay ahaayeen wamaca dalika dee sakanuu alqusuur fooqyay degeen adduunyadana way dhandhamiyeen laakiin may ilowsiin adduunyadani akhiradoodii may ilowsiin aakhiradoodii may ilowsiin waa ka cumar ibnu khaaab wuxuu ahaa kaana cumar ibnu khaaab idaa masha asraca markuu soconayo wuu degdegi jiray wa idaa qaala asmaca markuu wax odhanayo dadka wuu maqashiin jiray ah, hoosumuguxi dadka wuu maqashiin jiray waidaa daraba awjaca hadduu wax garaacana waa xanuujin jiray waidaa acama ashbaca hadduu cid quudinayna waa dhargin jiray cumar ibnu khadaab waata laga hayo inuu nin ku yidhi madaxa foorariye salaada dhexdeeda isagoo ku jiro madaxa foorariye kadibna wuxuu ui yaa saaxiba raqaba waa ninka qoorta u saaxiibka aho irfac raqabataka waa madaxa koruqad laysa alkhushuucu fi riqaabi wa inama alkhushuucu fi lquluubi qoorta lagama khushuucade ma qoorta laga khushuuca qoorta lagama khushuuce qoortan aad laalaadaysa koruqaad buu yidhi khushuucdu qalbiga ka xasishaaye dee qalbiga ka khushuuc ahlulbasra ayaa su'aal la weydiiyo waxaa lagu yidhi bima saada alxasanu fiikum war xasanu lbasri muxuu madax idinku noqday xasanulbasri waa kan madaxdeedin ee muxuu madax idinku noqday waxay ku jawaabeen ixtajnaa licilmihi cilmigii xasanulbasri baanu annagu u baahanay wastaqnaa can dunyaana adduunyada yadana wuu ka maarmay sidaa darteed buu u noqday kii nahagayey ee aan ku daba faynayni la'anta alamiiru intaas waa iska jumlada ismiyada ah bihaa bimacnaa fiiha weeyi zahadta fiihaa baa loo qadaraya oo kusoo tacalluqaya damiir kusoo xidhma jaari majruur kusoo xidhmaya jawaabu shardigii idaadu meesha waa ka xadfan yahay lakin waxa yaala daliiluljawaab baa yaala de waanagi luqada ku baranay de markastayna daba socon mayso lowda waynu garanaynaayo wayaxdifuunaha wayabquuna alkhabar wabacda lowa in kaiira dashtahar alifyaan ku gaari doonaa waa la iska xadfaa kaanadii markaa fawqal amiir waa khabar meesha waxa la soo qadaraya jumladan dambe ee yakunu ah yakunu iyo ismiyagii baa lasoo qadaraya nslfahnimaha markaa laqmada eega falaysa maaha azuhdu zuhdigu ma aha fi dunya addunyada dhexdeeda khumuula qarsoodi ma aha la'anta adigu alamiiru amiir ayaa tahay biha ay fiiha addunyada dhexdeeda ayaad amiir tahay idaa zahadta markaad zaahido adigu fiiha addunyada dhexdeeda markaad ku zaahido ay fa anta adigu alamiiru amiir baa tahay fiiha fi dunya addunyada dhexdeeda walow fawqa alamiiri walow yakunu haddii uu ahaan lahaa shaksun ruux haddii uu ahaan lahaa fowqa alamiiri ay kaaina fowqa alamiiri amiirka dushiisa mid ku sugan bimaanaa madaxweynaha ruux ka sarreeya haddii uu jiri lahaa ay yakuunu uu ahaan lahaa ruux fowqa alamiiri amiirka dushiisa fiiha ay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda sumuwan iyo wartifaacan waa iska tamyiis sumuwan xagga sarraynta wartifaacan iyo xagga kor kunta waxaad ahaan lahayd anta adigu antada dambe waa tawkiidun khabarkiiba iyadana ka go ay kainan fawqa alamiiri amiirka dushiisa mid ku sugan adiga ayaa ahaan laha buu le fain faaraqtahaa wakharajta minha ilaa daari salaami faqad salimta wain akramtahaa wanadarta fiiha liikraamin fanafsaka qad ahanta fain faaraqta haddaad ka faaruqda niyow wuxuu wadaa nasiixadii fain faaraqta haddii aad ka faaruqdo ha ay ayidunya adduunyada haddii aad ka faaruqdo oo wa aad ka baxdo minha ay min addunya addunyada aad ka baxdo ilaa daari salaami daarta nabadgelyada xaggeedana aad u baxdo faqad salimta alla ilahay waad badbaaday min kuli shayin ow min kuli sharin wa xumaan kasta waad ka badbaaday wa in akramta haddii aad maamuusto haa adduunyadii haddii aad maamuusto oo wa nadarta adeegta fiihaa adduunyada dhexdeeda liikraamin si ay sharafi ku jirto fa nafsaka ay faqad ahanta waad liiday nafsaka naftaadii waad liiday ay qad ahanta waad liiday wuxuu leeya oo labadan beyduu ku sheegayaa xaqiiqatu dunya unba haddana ina xasuusinaya iyo inaan loo iilan iyo salaamada iyo badbaadada dhabtii inay ku jirto fii daari salaam daarta nabadgelyada ee dambe ee aakhiro ama adduunyadu miyaa waa daaru lhawaani wanuqsaan qofka ka baxa faman kharaja min addunya ila daari salaami faqad salim qofka ka baxa adduunyada daarta nabadgelyada ee dambe u baxaana ruuxaasi waa badbaaday oo sidee bayna u badbaadayn ahluljannuhu iyadoo allahu yidhi udkhuluuha bisalaamin aaminiin oo sida ayayna u badbaadeen iyadoo allah uu yidhi salaamun calaykum bimaa sabartum fa nicma cuqba daar oo sidee bayna u badbaadeen iyaga oo gaadhay daartii allah uu yidhi ehelkeyga markii uu tilmaamayey laa yamasuhum fiiha nasabun wamaa hum minha bimukhrajiin halkaas baa ayn loo shaqayso qofkii doonaya karaamo iyo nabadgelyo falyuqadim amra aakhiratihi calaa amri dunyaah ha ka horraysiiyo amarka aakhiradiisa ka adduunyada ha ka qofka doorbida adduunyada ee aakhira ka doorbida wuxuu ku raali noqday hawaan liidnaasho iyo duun ayaa uu raalli ku hoos noqday ayuu ku noqday waata allah yidhi bal tu'hiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayrun waabqaa annafsu taabkii cala adunyaa waqad calimaat ana salaamata fiiha tarku fiiha laa daara lilmari bacda almawti yaskunuha ila alatii kaana qabla almawti yaabniiha fain banaaha bkhayri taaba maskanuhu wain banaaha bisuuءin khaaba baaniiha annafsu tabkii cala dunya waqad calimat naftu waxay ka daba dhacsantahay u ooyeysaa adduunyada iyada oo ogaatay ana salaamata fiiha tarku maa fiiha badbaadadu inay ku jirto in iyada laga tago ruuxu daar male geerida dabadeed u dego ilaa tii geerida ka hor usoo dhistay mooyaane hadduu khayr ku soo dhisay maskanka iyo meesha uu degayaa way u wanaagsanaan doontaa haddii uu xumaan ku soo dhisayna alla ilaha kii soo dhisay ayaa hoogay buu leeyahay shaacirkaasina fa in faaraqta haddii aad ka faaruqdaha adduunyadii oo wakharajta aad ka baxdo minha ay min addunya adduunyadii aad ka baxdo ilaa daari salaami daarta nabadgelyadana aad u baxdo faqad salimta alla ilaha waad badbaaday min kuli suuin baad ka badbaaday faqad salimta min kuli suuin wa sharin waa meelahay odhan jireen lugawiyiintu xadfu lmacmuuli yudinu bilcumuumi macmuulka oo la gooyaa cumuum bu ayuu faa'iideeyaa faqad salimta waad badbaaday maxaad ka badbaaday min kuli shayin macmuulkii baa lagoya sooma wuxuu ogeysinaya cumuum wax kasta oo dhiba alla ilahay waad ka badbaaday wain akramta haddii aad maamuusto hay adunya addunyadii haddii aad maamuusto oo wanadarta adeegto fiiha adduunyada dhexdeeda liikraamin si sharafi ay ku jirto oo aanad ka fuqaynba fa nafsaka ay faqad ahanta alla ilahay waad liiddo waad ihaanaysatay nafsaka naftaadii waad ihaanaysatay sheekhu wuu gabagabeeyo wuxuu yidhi jamactu laka nasaayixa famtathilha xayaataka fahiya afdalu ma mtathalta وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت wlaa yrurka tansiirii wsahwii wahud biwasiyatii laka in rashaadta jamactu alla waxaan ururiyey bu yidhi jamactu waxaan ururiyey laka adiga waxaan kuu ururiyey abaabakarow annasaa'ixa nasaa'ix baan kuu ururiyey famtathil ku dhaqan adigu haa ay bihaa nasaa'ixda xayaataka ay muddata xayaatika muddada aad nooshahay oo dhan waayo fahiya ay fatilka nasaa'ixu nasaa'ixda iyo waanooyinkaasi afdalu maai afdal ladii tiita ugu fadli badan weeyi imtatalta aad ku dhaqanto adigu bihimaaga wa tawaltu waxaan dheereeyey alcitaaba canaantii baan dheereeyey wazidtu waan ziyaadiyey fiihi ay filcitaabi canaantana waan ziyaadiyo dhagahan kugu jaray buui waayo liannaka adigu qad adalta waxaad dheeraysay ama haa qad adalta waxaad dheeraysay filbataalati ay albataalata ciyaartaad badisay oo aad dheeraysay haddaba walaa yaqrurka yuu ku dagin taksiiri aniga gabo falkayga iyo gaabintayda taqsiir buu isku tilmaamaya oo min shani alcaarifiina billaah taqsiirii gaabinta anigu aan gaabiyey taasiyay ku dagin wa sahwii ilowga aan ilaawo cibaadaadkii rabbi wax ka midana taasiyay ku dagin ee wakhud qaado biwasiyatii dardaarankanaan kuu dardaarmayo laka adigaan kuu dardaarmayo in rashadta haddaad hanoon doonaysid fakhud biwasiyatii dardaarankayga qaada buui waayo wuxuu ku fadhiyaa dardaarankani waa aayado qur'aana macnahood iyo sunnadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam macaani oo dhan ba halkaa iyo nasteexo oo dhan ayaa halkaa ku dhane wacdigaa iyo nasteexooyinkan ku siiyey dul yuurarso waad ku badbaadi doontaa buui <clears throat> cid wax ku siisa lama waayaa layihi cid wax kuu sheegta waa la waayaa sooma waa xaqiiq wey walaqad nasaxtuka in qabilta nasiixati fanusxu akla maa yubaacu wayuhabu waa kii zaynabiyadu odhan jiray walaqad nasaxtuka dhab ahaan waan kuu nasteexeeyey in qabilta nasiixati naseexadayda iyo sheegayga haddaad aqbalaysid alla ilaah waan kuu nasteexeeyey fa nusxu waana iyo wax isku shaagu aklaa maa yubaacu wax la iibiyo isagaa ugu qaalisan wa yuhabu laysna siiyo adduunun maa wax laysa siiya wax laysa siiyo oo laysku hibeeyo waxa ugu fiican buu leeyahy nusxi iyo waano jamactu waan uriyey buu ihi laka adiga waxaan ku ururiyey anasaayixa nasteexooyin baan ku ururiyey famtathil imtathala iftacala waa laazim mafcuulkuna uu ku daba dhejiyey waa min baabi alxadfi waliisaal ha ku tag mina iska ilaali famtail dhaqan adigu ha ay bihaa nasaaixdaa ku dhaqan xayaataka waxaynu iskaga nasbinaynaa dara iskaga nasbi sheekh dara iskaga nasbi haddii kale xarfujar iska soo qadar xayaatka ay fi xayaatika famtail dhaqan ha ay bihaa iyada ku dhaqan xayaataka muddata xayaatika muddada nooshahay fahiya waayo fahiya ay fatilka nasaaixu waanooyinkaasi afdalu ma ay afdalu ladii kii kaugu fadli badan weeyi imtathalta aad dhaqanto adigu bihi maaga aad ku dhaqanto wa tawaltu waxaan dheereeyey alcitaaba canaantii baan dheereeyey wa zidtu waanan ziyaadiyey fiihi ay filcitaabi canaanta aad baan u ziyaadiyey waayo liannaka adigu qad adalta waxaad ku dheeraatay filbataalati ciyaarta dhexdeedaad ku dheeraatay saa waad odhan kartaa oad ka tacallujin kartaa mayana adaltadin mafcuul bay u tallowdaayo fiidan zaa'ida ka dhigna waad odhan kartaa waxaad odhan liannaka adigu qad adalta waxaad dheeraysay filbataalati ay albataalata ciyaartii baad dheeraysay saasay kuu noqon walaa yakrurka yuu ku taqsiirii gaabintaydiyay ku dagin wa sahwi ilabweyguna yuu ku dagin wakhud qaado biwasiyatii dardaarankayga qaado laka adigaan kuu dardaarmay in rashadta ay in aradta rashaada haddaad toosnaan doontid dee fakhud biwasiyatii dardaarankaan ku sii qaado waqad ardaftuhaa tiscan xisaanan wakaanat qabla daa miatan wasiita wasalli calaa tamaami rusli rabbi wacitratih lkariimati maa dukirta waqad ardaftu dhab ahaan waxaan fangeliyey buu yidhi haa ay almanduumata walwasiyata manduumadan iyo wasiyadan tiscan sagaal baan fangeliyey sagaalkaasoo xisaana wadwan wanaagsan wa kaanat waxayna ahayd hiya manduumadu qabla daa ay qabla daalika alirdaafi fangelintaa ka hor waxay ahayd miatan boqol iyo wasitan lix bay ahayd boqol iyo lix bay ahayd wuxuu leeyahay waxaan ka daba keenay sagaal wan wanaagsan marka wuxuu ku joogay kolkii hore falaysa zuhdu beydka ka horeeya wqarib fataqarubu fiih khayru washariq in biriiqika qad shariikta halkaasuu ahaa kadibna sagaalka hadda baan ka daba keenay bui ardaftu waa fangelin weeye haaduna waxay ku dhacsaa de manduumadii iyo wasiyadii wey tiscanna tiscan xisaanana de tamiiskii baa ka go-an oo beytana weeyaan sagaalkan wan wanaagsan waa maxay de de waa beytan oo min beytina ta dambe lafteedu waa sida wa kaanad waxayna ahayd qabla da shalay waanigi ni ishaaraya ku lahaa ismu ishaaraha iyo damiiruqaybiila afar shay bay wadaagaan waxaa ka mid a inay u wada noqdaan madkuurun bimaadati iminka dalikadani daadani maxaa unoqonaysaa muxuu noqonaya irdaaf buu noqonaya oo madkuurun bimaadatiha waqad ardaftu waxaan fangeliyey haa manduumada iyo wasiyada tiscan sagaal sagaalkaasoo xisaanan wan wanaagsan baytan oo min baytin adha tamiiski oo dee bayda waa abyaada lena maaha xoolo waxa la fangeliye wa kaanat waxayna ahayd qabla daa irdaafka iyo fangelintaa ka hor waxay ahayd wasiyadu ama manduumadu miatan boqol iyo wasittan lix bay ahayd boqol iyo lix bay ahayd wasalli ilaahu ammaan wasalli ammaan rabbii yaa rabbi rabbigayow calaa tamaami rusli rususha kii dhammaystiray ilaahayow ammaan hadda ismu faacil baa looga jeedaa tamaam laakin de waa master tamaam waa master sheekh manahda tamaam waa master wa citratihi kaa rususha dhammayska tiray aalkiisiina ilaahayow ammaan citradii alkariimati ee wada wanaagsanayd maa dukirta ay muddata dikrika muddada adiga lagu xusayo ee adduunyada dusheeda lagugu hadalhayo ilahayow iyagana xaggaa kale uga mismaxay naxariista wasalli ammaan rabbii yaa rabbi xarfunidii baa ka go'an waxadfu yaa yajuusu fi nnidaai ka qawlihim rabbi istajib ducaai waa kilaa xariiri wasalli ammaan rabbi yaa rabbi rabbigayow calaa tamaami rusuli rususha kii dhammaystiray waa nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam wa citratihi aalkiisiina ilaahayow ammaan citradii alkarimati wanaagsanayd maa dukirta ay muddata dikrika muddada adiga lagu xusayo halkaas kitaabkii inoogu dhammaaday ilaahay baa mahad kuleh inoo waxa weeyaan inoo suurogeliyey inaynu bilowno inoona suurogeliyey inaynu dhammayno ilahay baan uga mahadnaqaynaa naftayda iyo nafiina waxaan ugu dardaarmayaa sheekhu wasiyada iyo dardaarankaa ina siiyey inaynu inaguna ku dhaqanno aynu tixgelinno insha allahu tacaala ciddii soo xifdidana waa laga dhegaysan doonaa kolley waan wada joognaa magaaladade iminkuna iskumay kayn horrayn waynu iska dhegaysan doonaa insha allah ciddii soo diyaarisa ee diyaar noqota hada ma aquulu wsal allahu calaa muxamedi wcala ali muxamed wixii aan asiibay waa fa min allah wixii aan ku gafayna fa min nafsi wa min ashayaan waxaad aragtaan ee khaladana dee baraarujiya in sha allahu tacaala subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk